baalamiin wsl llahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan cabdiraxmaan bni abi leyla raximah llahu tacaala qaal kaana zayd bnu arqam radia allahu canh yukabiru mid takbiirsado ayuu ahaa calaa janaaizina janaasooyinka naga korkooda wuxuu ku takbiirsan jiray arbacan afar wa inahu isaga zayd ah kabara wuu takbiirsaday calaa janaasatin janaaso korkeedu wuxuu ku takbiirsaday hamsan shan fasa'altuhu markaasaan weydiiyey buhi haddana cabdiraxmaan bn abi layla waan weydiiyey buui faqaala markaasaa wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay waslam rasuulku yukabiruhaa shantaa mid takbiirsadu ah shanta nebigu waa takbiirsan jiray buu ku jawaabay wamaa waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey kadalika waxaa wariyey axmed axmed iyo taxaawi iyo daara oo xadiidka wariyeyba waxay ku dareen ziyaado ah in uu yidhi falaa atrukuhaa liaxadin bacdahu abada zayd bn arqab marba hadday nebiga ka sugan tahay ruux kale dartii uga tegi maayo buui weligay buui sunno nebiga ka sugan ruux dartii loogama taga wey man ayib xadiidkaas laba arrimood buu inoo sheegay salaadda janaasada inay takbiiraad leedahay waa ka faaiideysan takbiiraadkeedu inay afar yihiin wuu inoo sheegay inuu nebigu shan takbiirsan jirayna waa inoo sheegay labadaasiba inay nebiga ka sugan yihiin ayaa xadiidka zayd bnu arqam aan ka faa'iideysanay wa can caliyin radia allahu tacaala canhu cali waxaa laga warinaya radia allahu tacaala canhu annahu isagu kabara inuu takbiirsaday calaa sahli bni xunayfin ninkaas saxaabiga korkiisa yani janaasadiisii korkeeda laga wadaa sitan inuu lix goor ku takbiirto wa qaala wuxuuna yidhi markuu lix goor ku takbiirsaday qaala wuxuu yidhi inahu isagu badriyun waa raggii ree bader wa badri weeyo bader raggii loo aaneeye wey dagaalkii bader raggii ka qayb galay wey macnaha rawaahu waxaa wariyey saciid ibnu mansuur baa wariyey wa asluu xadiidka asalkiisu fi lbukhaariyi buu ku jiraa wey xadiidka asalkiisa haddii lagu yidhaaho kan meeshan yaalla ziyaadaad uusan wadanin ziyaadaad uu wato baan dhihi laha isagoon wadanin buu ku soo arooray bukhaariga wey oo bukhaariga wuxuu ku yimid cali bni abi aalib inuu ku tukaday janaasadii sahal ibni xunayf oo uu yidhi badri buu ahaa laakiin saxiixulbukhaariga kuma taalo cadadda uu ku takbiirsaday takbiirta cadadkay ahayd bukhaari ma warinin laakiin xadiidka asalkiisu wariyey saasaa macnaa laga wada cali inuu yidhi badri buu ahaana wuu wariyey xadiidku markuu sidan lix buu ku takbiirsaday markay la socoto ziyaadadaa u wato kadalika waxaa soo saaray cabdurasaaq sanadkiisana dacfi baa ku jira laakiin waxaa wariyey abu daawuud fii masaa'ilihi can imaam axmed buu ka wariyey kadalika taxaawi iyo xaakim iyo bayhaqiba way wariyeen sanadkiisuna waa saxiixun calaa shari shaykhayn sidaas w xadiidku macnaha waa sugan yahay sheekh albani saasuu leeyahay waxaa kaloo isagana wariyey xadiidka ibnu xami ibnu xasmi markuu xadiidka wariyey oo uu saxiixiyey ayuu wuxuu siyaada a ah wuxuu raaciyey yani waxa weye ariiqiisaas wuxuu yidhi qaala shacbiyu shacbi baa wuxuu yidhi waqadima calqamatu min ashaam calqama wuxuu ka yimid dhanka shaam markaasuu wuxuu ku yidhi cabdullahi bn mascuud ina ikhwaanaka bishaam yukabiruuna calaa janaa'izihim khamsan walaalihiina shaam jooga janaasooyinka waxay ku takbiirsadaan shan goor falow waqadtum waqtan nutaabicukum calayhi buu ku yidhi maad maadcadad go-an noo sheegtaan oon idinku raacno idinkuna afar baad meeshan takbiirsanaysaan reesham shan bay takbiirsanayaan tiro go-an intaad noo sheegtaan maa taa un ku soconno bu idinku raacno fa atraqa cabdullaahi saacatan cabdullahi mascuud baa marka wakhti buu madaxa foorriyey oo aamusay markaasa wuxuu yidhi induruu janaa'isakum fakabiruu calayha maa kabbara a'immatukum janaasooyinkiina fiiriya oo waxaad ku takbiirsataan kolba cadadka ay imaamiyadiinnu ku takbiirsadaan ayb wuxuu yidhi laa waqata walaa cadada marba hadduu imaamkaagu intuu maro uun mar waktina maleh tirana ma leh saasuu cabdullahi mascuud radi alla anhu yidhi haddii imaamkaagu afar ku gaabsadana afarta kula gaabso hadduu shan ka dhigana shanta ku raac hadduu lix ka dhigana ku raac hadduu ka badina ku raac sidaasuu cbdillah mascuud radi allahu canhu yidhi alimaam ibnu xasmi markuu ziyaadada xadiidka ku wariye wuxuu yidhi sanadkiisu waa fii haayati sixa ah, sanadkiisu aad buu saxiix u yahay sida cabdillahi bn mascuud markii iyo dhammaystiranna taxaawiya bihaqi baa soo saaray man ayib labada xadiidba waxay faa'iideeyeen oy ka hadlayaan meydka marka lagu tukanayo takbiiraadka la takbiirsanayo tiradooda xadiidka hore ee zayd bnu arqam wuxuu inoo sheegay afar takbiirood afartaa takbiirood bayna axaadiista u badan yihin jullu axaadiis afartaa takbiirood bay sheegaysaa xadiidka abu hurayra qisadii najaashi iyo n hore ku soo marnay axaadiis aad u fara badan baa ku timid marka sidaasay u badan yihin afartaa takbiirood ama shanta takbiirood xadiidka zayd bnu arqam ee baab meesha inoogu yaalla kitaabka ku yaalla kutusaya inuu nebigu shanta takbiirsan jiray in la takbiirsado aahaar fara badanoo mawquufo ah baa ku soo aroortay laakiin sheekh alalbani caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay laakinaha fii xukmi alaxaadiii almarfuuca axaadiista marfuuca bay xukumkeeda leedahayo waa marfuucun xukman leanna wuxuu leeyahay bacdu kibaari saxaaba saxaabada raggoodii waaweynaa qaar ka mid a ayaa ataa biha calaa mashhadin min asaxaaba meel saxaabo badan goobjoog ay ka yihiin ayay la yimaadeen buu leeyahay lixda takbiirood ama toddobada takbiirood wa maca daalika arrintaa iyadaa laguma qoonsanin lagumana ictiraadin waxaa ka mid a ah aaaarta iyadaa yani xadiid cali bn abi aalib radi allahu canhu xadiidkiisan kan hadda baabka inoogu yaalla markuu ku tukanayay janaasadii sahl ibni xunayf meeqo goor buu takbiirsan lix sooma takbiirsan saas man taasaa ka mid waxaa ka mid a xadiidu cinda aطaxaawi wadaara quطni wa min ariiqihi اlbayhaqi cabdikhayr nin la yidhahda ka warina wuxuu yihi kaana caliyun radi allahu canhu yukabiru cala ahli badrin sittan ruuxa janaazada uu ku tukanaya hadday ree bader tahay oo saxaabadii bader ka qayb galay hadduu yahay lix buu ku takbiirsan jiray wa calaa asxaabi اnabiyi khamsan saxaabada kale hadday yihiinna shan buu ku takbiirsan jiray wa calaa saa'iri innaasi arbacan hadduusan saxaabi ahayn oo dadkaa kale yahayna afar buu uga dhigi jiray yani waa sida loo kala fadli badanya xadiidka asarkaas shekh albani wuxuu ley sanaduhu saxiix rijaaluhu tiqaatun kulluhum wuu sugan yahay cali bin abi aalib radi allahu canhu waa ka sugaya macna kadalika waxaa sugan cali bn abi aalib cinda axaawi walbayhaqi inuu abu qataada saxaabigii la dhihi jiray intuu janaasadiisa ku tukaday fakabara calayhi sabcan toddoba takbiirood buu ku takbiirsaday wa kaana badriyan abu qataadana ree badar buu ah marka aahaar baa saxaabada kaga sugan lixda iyo toddobada aahaartaasaa sugan culimada qaarkood marka waxay aahaartaa saxaabada ka sugan ee meel la wada joogo ay ku sameeyeen cid ku diidana aan la arkin waxay leedahay xukmulmarfuuc bay leedahayoo sidii iyadoo nebiga ka sugan oo kale ka dhiganta halkaasay marka u daliishanayaan oo ay marinayaan macnaha sidaas weyaan waxaa kaloo soo aroortay in sagaal la gaadhsiiyaba takbiiraha sagaal in la gaarsiiyo ayaduna isla oranta oo waxay ku timid xadiid cabdulahi bni zubayr laga warinayo ana rasuula lah sal lay wasalam amara yowma uxudin bixamzata fasujiya biburda maalintii uxud ayuu nebigu wuxuu amray janaazadii xamzat bni cabdilmualib yani adeerkii nebiga adeerkii markaasaa maro la saaray uma sallaa calayhi wuu ku tukaday nebigu sal lay slam fakabara tisca takbiiraat salaad sagaal takbiirood buu takbiirsanay nebigu sal janaasadii xamza yuu sagaal takbirood ku takbiirsan uma ataa bilqatla yusafuun markaasuu raggii kale lalaayey u yimid iyagoo la safayo markaasuu ku tukaday nebigu sal lay wasalam markaana xamse wuu kula tukaday laba goorbu macna xamse ku tukaday axaawi yaa soo saaray fii macaani alaahaar sheekh wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan ayb wuxuu sheekhu leeyahay waa sheekh kutubta xadiidka inta aan baadhayo aahaarta tirada ugu badanee soo aroortay waa sagaalkaasuu leeyahy saas daraaddeed lama dhaafin karo le lagama siyaadin karayo tirada ugu yaree soo aroortayna waa afar takbiirood intaasaa marka loo dhaxaynaya ibn lqayimna fi zaad almacaad wuxuu leeyahay wa haadihi aahaarun saxiixatun markuu soo arooriyey aahaartaas cali iyo keyrkii ka sugan wa haadihi aahaarun saxiixatun falaa muujiba lilmanci minha buu leeyahy maadaama aahaartaasi lixda iyo toddobadiiyo sheegaysa ay saxaabada ka sugan tahay wax waajibinaya in laga tagaayo ma jiru le wاnabiyu lam yamnac mima zaada cala اlarbac bal facala huwa asxaabuhu min bacdihi afarta wax ka badanna nebigu mana diidin bal isaguna waa sameeyey saxaabadiisuna waa sameeyeen afarta wax ka badan sidaasu maraya macnaheeduna waxa weeye afartu waa mashruuc waana sida axaadiistu u badan tahay shantuna waa mashruuc oo nebigaa sameeyey sal lay slm lixda iyo toddobadana saxaabaday ka sugan tahay oo xukmu lmarfuuc bay u yeeleen culimada qaarkood sagaalkana nebiga kusuganta xadiiskaasa kusuganta intuba marka way bannaan tahayo waa ataxiyaadka siiqooyinkiisii oo kale ataxiyaadkaasoo dhowr siiqood intuba bannaanta kuma soo aroor oo salligu dhowr siiqodo intuba bannaanta kuma soo aroor oo sadan soo marnay aadaanka dhowr siiqay aqiimaadda kuma soo aroori kullu daalika waa bannaanta tanna waa sidoo kaleo haddayba nebiga ka wada sugantaho nusuusta ku sugan tahay tii aad samaysaba waa mashruuc sidaasaana raajixa madaahibtu ayagu waxay u badan yihiin afartaa wixii ka siyaadsan ma banaana oo maxaad axaadiistan kaga jawaabteen baa layidhi waxay yidhaahdeen ijmaac baa ku guntamay afarta wixii ka siyaadsanna ma jiro ijmaacaasi waxaa la yidhi wax jira ma ah khilaaf baa sugan masalada ijmac ma axaadiis bay keeneenoo kutusaysa afartu inay u dambaysay oo wixii kale la nasakhay axaadiistaana waxaa la yidhi hal midoo ka istaagayo ma jira waa wada daciif xaadiista naskiga kutusaysa wixii afarta ka badan in la nasakay waa wada daciifoo hal xaba kama sugna saas daraaddeed sida fiicani waxa weye in la yidhaahdo waa mashruuc intubana kii la sameeyana sunnaday waafaqsan tahay laakiin afarta in loo bato ayaa oo maadaama axaadiistu ay u badan tahay sidaasaa macnaha waxa weyaan musaxab ayb takbiiraadka iyaga maxaa la akrinaya takbiiraadkaas haddii la yidhahdo afar iyo haddii la yidhahdo shan iyo haddii la yidhahdo lix toddoba ilaa sagaal takbiiraadkaas waxaa ku jirta takbiirat lixraamka takbiirta macnaha lagu xidhanayo salaada waa ka mid macna wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasuulu sal lay waslam rasuulku wuxuu ahaa yukabiru mid takbiirsada calaa janaa'izinaa janaasooyinkanaga korkooda arbacan afar takbiirood buu ku takbiirsan jiray wayaqra'u wuxuuna akhrin jiray bifaatixati lkitaabi faatixada kitaabka kitaabka faatixadiisa suuradda foortawey man waa faatixada um fi takbiirati اluulaa allahu akbarta ugu horeysuu ku akhrin jiray faatixada rawah waxaa wariyey ashaaficiyu shaafici baa wariyey biisnaadin buuna ku wariyey daciifin oo daciif yani imaamku wuxuu ku wariyey xadiidka fi lum fii kitaabihi um buu ku wariyey sanadkiisuna daciif keliya ma ahe waa daciifun jiddan aad buu daciif u yahay markuu yahay min xadiidi jaabir waa daciif jiddan maxaa yeele sanadkiisa waxaa ku jira ninkii la dhihi jiray ibraahim ibnu muxamed ibn abi yaxya oo shaykhu lbukhaari ah waxaa dhihi lahaa sheikhu shaafici baan ka wada oo shaykhu shaafici ahaa kaana alimaamu shaaficiyu xasana adanni bihi xoogaa imaam shaafici waa iska yara kalsoonaayo malo wanaagsan buu ka haystay laakiin muxadisiintu waxay isku waafaqsan yihin ninkaasi inuu daciif yahay jiddan weliba matruuk ah yani in badanna kitaabka umka ah axaadiistiisa sheekha uu ka wariyo oo shaafici uu ka wariyo umara waa isaga marka ninkaasaa ku jira saas daraaddeed waa matruuk saas daraaddeed imaam nawowi caleyh raxmatullah xadiidka wuxuu ku daciifiyey fi lkhulaasa ibni xajarna halkan ku daciifinaya ma sugna xadiikaasi marka min xadiidi jaabir ma sugna ayb laakiin macnaha xadiidku waa sugan yah waa inoo soo socda saasman xadiidku ka xadiid ahaan inuusan sugnaanin baa dhici karta laakiin in uu ka sugan yahay saxaabo kale wa wacan طalxata bni cabdilaahi bni cawfin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday khalfa bni cabaasin cabdulahi bni cabaas gadaashiisaan ku tukaday calaa janaazatin janaaze korkeed faqara'a markaasuu wuxuu akhriyey faatixata alkitaabi faatixaduu akhriyey qur-aanka faatixadiisa faqaala markaasaa wuxuu yidhi litaclamuu waxaan u akriyey litaclamuu inaad ogaataan annaha iyadu sunnatun inay tahay liyaclamuu baa idiin qoran baan u malaynaya litaclamuu inaad ogaataan darteed baan u akriyey annaha iyadu sunnatun inay sunna yani akhrinta faatixada rawaa waxaa wariyey albuhaariyu bukhaari baa wariyey wakadalika shaafici fi lum ku wariyey alarbaca ibnu maajah mooyaane iyaguna way wariyeen iyo keyrkoodba ashaafici fi lmusnadna wuu ku wariyey bayhaqina waa soo saaray ibnu jaaruud waxay ku dareen ziyaado ah wa suura faatixadana wuu akhriyey faatixada keliyana kuma gaabsanayna suurad kalena wuu ku daray ziyaadada iyada a sanadkeedu waa xoog badan yahay oo ku daraysa in faatixadana uu akhriyey suuradna uu akhriyey sanadkeedu waa xoog badan yahay saas dareed imaamu nawowi caleyh raxmat fi lmajmuuc wuxuu yidhi isnaaduhu saxiix waa markuu ziyaadada wato suuradda ah xaafidkuna isaguna talkhiisku ku soo arooriyey waana taqriiriyey albaanina wuxuu leey sidoo kale sanaduhu saxiix ayib bacdu culimada qaarkoodna waxay leeyihin bukhaari xadiidka markuu warinayo ziyaadadan suuradda ihi kuma jirto faatixada keliyu wariyey isagu muxadisiinta kalaa wariyey markay wariyeen suuradda ku daray ka tegitaanka uu bukhaari ka tegey ziyaadadaa suuradda ah waxay ku tusaysaa inuu cilaynayo qaar baa sidaas ku cileeyey laakiin ziyaadadaasi sanad ahaan way sugan tahay oo muxadisiintaasaa saxiixinaya wuxuuna inoo faa'iideynaya in janaasada marka lagu tukanayo faatixada la akhrinayo inay sunno tahay maxaa sunno ah hadda meesha waxaa ka muuqata akhrinteedu inay sunno tahay baa daahirka xadiis ka muuqda markuu bukhaari warinayo laakiin nasaa wuxuu soo saaray cabdulaahi bni cabaas faatixada markuu akrinayo kor buu u akriyay jahara biha wuu la jahray xataa asmacnaa ilaa uuna maqashiyey buu leey yani dadkii gadaashiisa ku tukanhayay baa faatixadii dhegaystay oo maqlay uu akhrinay markaasaa wuxuu yidhi inamaa jahartu litaclamuu anaha sunnatun wa xaqun waxaan kor ugu akhriyey buu yihi inaad ogaataan inay tahay sunno iyo xaq akhrinteedu macna sanadkeedu waa saxiix iyaduna ziyaadada nasaa soo saaray keyrkii macnaha waxaynu ka faa'iidaysan marka faatixada akhrinteedu inay mashruuc tahay waxaana la akhrinayaa bacda atakbiirati aluulaa marka ugu horreysa salaadda janaasada la xidho oo takbiiratu alixraamka la sameeyo gadaasheedaa faatixada la akhrinayo ayb faatixada akhrinteedu inay laga maarmaan tahay ayaa waxaa qaba alimaam shaafici iyo axmed iyo isxaaq saas man laga tegi mayna faatixada faatixada waa la akhrinayaa axaadiistanayna daliishanayaan xadiistanna waa marfuuc leanna saxaabigu hadduu yidhaahdo sunna ah, sunna hadduu saxaabigu yidhahdo maxaa la yidhahda xadiiskaas ma marfuuc waa mise waa mawquuf waa marfuucun xukman cinda jumhuuri almuxadisiin walusuuliyiin axaadiista qaarna waa marfuucun sariixan qaarna waa marfuucun xukman marka waa marfuucun xukman hadduu saxaabigu yidhahdo sunnadu sidaasay ahayd sunnadii nebi maxamed buu ka wadaa sunno cumar kama wado sunno cusmaan kama wado sunno saxaaba kama wado sunnadii nebigu ka wada sidaasaa loo badan yahay marka xadiidku waa marfuucun xukman hadduu marfuuc yahayna wuxuu inoo faa'iideeyey faatixada in la akhrinayo sidaana waxaa qabo shaafici iyo axmed iyo isxaaq xanafiyada ayaa khilaafayoo iyagu waxay yidhaahdeen salaada janaazada faatixa laguma akhriyo oo maxaa la sameeyaa ilaah ammaan unbaa la galaa bay dheheen ilaah ammaan ah, rabbi ammaan un iska gal markaad takbiiratu roda la timaado ammaan un iska gal macna xamdi iyo ammaani iska gal mutaakhiriintoodii rag ka mid a waxay yidhahdeen faatixada haddaad ula qasato ammaan ammaan rabbi haddaad ula qasato oodan qur-aan ula niyoonin waad akhrin kartaa bay dhaheen waxaasoo dhan waxay ula waruureegahayaan madhabkaa qabo xadiidkan iyo madhabkay iswaafajinaya wa kaana madhabku waxaad moodaa inuu daliil yahay u baahan in adilada kale la waafajiyo waana musiibada uu tacasubku leeyahay tacasub waa sida wadaado badan haysata madhabka waxay ku arki jireen hadduu daliilka khilaafo ama daliilkiibaa la diidi oo la inkiri ama waxaa isku dayaa in wax la luuqluuqo madhabkii iyo layswaafajiyo xadiis saas man marka xanafiyada ra'yigoodaasi ra'yi laga xoog badan yahay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya oo ziyaadadaas aan nidhi waxaa wariyey shaafici iyo muxuu ahaaye keyrkii iyo bayhaqi ibnu jaaruud in suurad kale la akhrin karo faatixada lagu dari karayo alimaamu nawowi caleyh raxmatullahi wuxuu yidhi suurada haddii faatixada lagu darayo waxaa wanaagsan inay gaaban tahay oyna dheeraanin daliil male shardigaa inay gaaban tahay a daliil male allaahumma in loo deliishan uun janaasada ha la dadejiyaa la yidhi oo inoo soo socotee haddaad suuratulbaqaraba janaazadii qabsato ood ku akhrido soo janaasadii ma dibdhicin halkaaun in laga raadiyo la yidhahdo war suuradda dheer janaazadii hala dadejiyey la dibdhigaysaay ha laga daayo cumuumka in loo raadiye mooye naskaas mal ayb marka suuradda waa la akrin kala imaam nawowi keyrkii ayaa qaba bacd ahlilcilmi baana masalada iyadaa taageersan macna sunnadu waxa weeye intaynaan ka gudbin faatixada akhrinteeda in si hoos loo akhriyo in kor loo akhriyaayo maya waxaana laga faaidaysanaya in hoos loo akhrinayo xadiidka abi umaama ibnu sahl wuxuu ihi alsunnatu fi asalaati cala aljanaaza dariiqadii nebigu waxay ahayd janaasada korkeeda marka lagu tukanaya an yuqra'a fi takbiirati aluulaa allahu akbarta ugu horreysa in la akhriyo biumi lqur'aani faatixada mukhaafatatan mukhaafata hoosna loo akhriyo uma yukabiru alaaan saddex galuu takbiirsanay wtasliimatu cinda alaakhira allahu akbarta ugu dambaysa agteedana wuu salaama naqsanaya nasaa baa soo saaray xadiidka bisanadin saxiix ibni xasmina wuu ka warinaya xaafidka fadxiguu ku saxiixiyey nawowina fi majmuuc albanina fi axkaam janais yani waxaweyaan in hoos loo akrinayo lala jahraynin oo hadda sookaan soo sheegnay xadiidka cabdullahi bn cabaas inuu kor u ariyo soo xadiikan hadda maynahayn jahra biha wuu la jahray sooma laakiin muxuu ku cileeyey litaclamuu annaha sunna haddaad marka dadka barayso kor u ari soma haddaad dadka barayso kor u ari nebigu sal lay aslam markuu salaada uu mimbarka dadka ku tujiyey oo marna fuulaya marna kasoo degay muxuu yidhi litatamuu bi somahan ah, inaad litaclamuu salaatakum walitatamuu bi aw kama qala sal lay sl inaad igu dayataan ood salaada barataan marka haddii loola jeedo dadku inay bartaan kor baa loo qaadi karaa mawaadicdii oo xikmadaasi qasadku uu yahay sida cabdullahi bn cabaas uu sameeyo kale laakiin asalku waxa weeyaan in faatixada akhrinteeda hoos loo dhigo saasoo hoos loo ariyo allahu akbarta marka faatixada markuu akhriyo waa takbiirsanaya haddana takbiirtaa maxaa ka dambeeyoo la akhrinaya salliga nebigaa ku xigay salawatu rabbi waslamu caleyh nebigaa lagu salinaya kadibna meydkaa loo ducaynaya in nebiga lagu salinaya waxaa ku tusaya xadiidu abi umaama anahu ahbarahu rajulu min asxaabi nabiy sal lay slm nin saxaabada nebiga ka mida u warramay wuxuu yidhi ana asunata fi salaati sunnadiiyo dariiqadii nebigu waxay ahayd salaada cala aljanaa'izi lagu tukado an yukabira alimaamu imaamku inuu takbiirsado uma yaqra' bifaatixati alkitaab faatixada akriyo bacda takbiirati اluulaa allahu akbartu hore gadaasheeda siran fii nafsihi hoos waa inuu akriyo uma yusallii cala alnabiy sal ly slm kadibna nebiguu ku salinaya sal lay slm wayukhlisu adducaaa liljanaaza kadibna meydka ayuu ducada iyo allabariga ayuu u gooni yeelaya bitakbiiraati allahu akbar yaal laa yaqra'u fii shayin minhuna wasunnatu an yafcala man waraa'ahu mila maa facala imaamuh dadka imaamka ka dambeeyey ku daba tukanayana imaamku siduu yeelay inay yeelaan ayaa sunnada ah alimaam shaafici baa soo saaray fi lum dariiqiisana bayhaqi baa ku wariyey ibnu jaaruud iyo xaakim waxa uu xaakim weliba ziyaadiyey dhanka midigta buu u salaamo naqsanaya dhanka midigta waan u tegi doona insha allahu tacala sidaana waxaa qaba shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada in salliga nebiga sal lay wasalam lagu darayo jamaahiirta qabta oo meesha mawdica isagaa nabiga lagu salinayo salawatu rabbi waslamu caleyh salliga janaa-ista marka nebiga lagu salinayana siiqo gooniyo soo aroortay ma jirto ee waxaa loo noqonayaa siyaqii oo nebiga markay saxaabadu yidhaahdeen salaamtii qaabkaan kuu salaami lahayn garanay seen kugu salina waa kii baray ilaa toddoba siiqo ilaa intaasoo nooc oo loogu salin karo oo salaada marka saligeeda salaada gudaheeda saliga lagu saliya nebiga sal lay slm kuwaas wey saligaas kaasaa lagu salinaya nebig sal lay slm mid kaloo gooniya ma soo aroorin janaaista man wacan cawf bni malikin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaa rasuulu sal lay wasalam ah, sallaa rasuulu sal lay slam rasuulku wuu tukaday calaa janaazatin janaazo korkeeda buu ku tukaday faxafidtu markaasaan xifdiyey min ducaa'ihi nebiga ducadiisa waxaan ka xifdiyey ducadii nebigu meydkaa u ducaynayay baan waxaan ka xifdiyey allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nusulahu wawasic mudkhalahu waqsilhu bilmaai waalsalji waalbarad wanaqihi min alkhaطaaya kama yunaqa athawb alabyadu min addanas waabdilhu daaran khayra min daarihi waahlan khayra min ahlihi waadkhilhu ljannata waqihi fitnat alqabri wacaadaab annaar ducadaasaa nabiga sal lay slm ka xifdiyey wuxuu yidhi ad ugu duceeyey meydka allaahuma kfir lahu ilaahu u dhaaf warxamhu u naxariiso wa caafihi ilaahu caaf dunuubta iyo cadaabka ilaahu ka caaf wacfu canhu allow iska cafiyo saamax wa akrim allow karaamee nusulahu martiqaadkiisa martigeliyadiisa nusulka waxaa la yidhahdaa maa yuqadamu lidayf martida weliba martada aada maamuusaysee agtaada ku weyn ee qiimaha ku leh martigelyada aada u keentaa waxaa la yidhahdaa nusul wa akrim allow wanaajiyo maamuus nusulahu martigeliyadiisa yani markuu kuu yimaado qaabkaad u maamuusaysa u martigelinaysa allow wanaajiyo wawasic ilaahu ballaadi mudkhalahu makaanu gelitaankiisa meesha uu gelayo qabrigana ilaahu u waasici oo ha ku cidhiidhi waqsilhu allow dhaq oo waxaad ku dhaqdaa bilmaai biyo ku dhaq waalfalji baraf ku dhaq waalbaradi iyo waa isla barafka nooc ka mid waan soo marnay waxaan ku soo marnay ducaa listiftaax oo ma garanaysaan ayib baradka waxaa la yidhaahdaa xabu alkhamaamna waa la yidhahdaa xabu lmusnina waa la yidhahdaa waa barafka yar yarka ah ee isagoo yaryar oo aan waaweyneyn kor ka soo dhacayo waay saasay ku fasiraan barafkaa laba nooca midna waa waaweyn ama dhulku markuu yimaado ayuu muxuu ahaaye adkaanaya oo baraf noqonaya kaa salji baa la yidhahda midna isagoo yaryar ayuu daruurta iyo cirka ka soo dhacaya dhulka ku soo daadanaya kaasaa waxaa la yidhaahdaa baradka la yidhahda barad wadaadadeenna hore waxay noogu fasiri jireen baalkan la yidhaahdo yaxniga annagaan dhahno taqriiban waa markii dhulku uu mxuu ahaay barwaaqo yahay oo roob iyo wax jiro habeenkii markii subaxdii lasoo tooso caleenta korkooda iyo geedaha korkooda waxaad soo toosaysaa iyagoo ay saarsaaran tahay muxuu ahaay qoyaan iyo dhibic iyo wax saarsaaranta taasay culimmadu noogu fasiri jirta laakiin markaad kutubta ku noqoto mxua luqada waxay leeyihiin albarad waa kaa hadda aan tilmaanay xab lhamaamna waa la yidhahdaa xab lmusinina waa la yidhahda saljiga iyo kan qabowga waxaa loo sheegay bayleyna culimmadu oo munaasabada ku jirta ay tahay meydka ama ruuxu sidiisaba markuu dambaabo dembigiisii waa dab holcayo kale dab holcahayo marka la doonayo in la damiyana maxaa loo baahan yahay soo qabow looma baaha biyo qabow baa loo baahan qabowga macnahaas macnaha loola jeeda bay leeyahy wa naqihi ilaahow daahiri min alkhataayaa gafafyaalka ilaahu ka daahiri kamaa yunaqaa sida loo daahiriyo oo kale athawbu maradii alabyadu ee cada min addanasi wasakhda sida looga daahiriyo oo kale oo cadinka maxaa lagu maagaa maryaha kale waa la daahiriya marada cad wasakhda ma qarsato soma laakiin maryaha kale iyagoo wasakhaysan bay qarsan karaan sidaas daraaddeed marada cad ha la daahiriyo haddii la yidhaahdo waa in aqsa maa yumkin la daahiriyo waxba lagaga tegmaya sooma marka ilaahw daahiriyo waxbaha kaga tegin ayb waabdilhu ilaah ugu badel daaran daar ilaahu ugu badel khayran ka khayr badan min daarihi daartiisa deegaankii adduunyo deegaan uga khayr badan alla ugu badel oo qabriga iyo mxuu ahay aakharaba kii adduunyo mid uga fiican ilah ugu badel wa ahlan ilaahu reer ugu badel khayran ka khayr badan min ahlihi ehelkiisii reerkiisii ka khayr badan ahlan khayran min ahli zawjka fi riwaaya zawjan khayran min zawjihi khayrkiisii reer ka khayr badan ilaah ugu badal ayb ishkaal baa meesha ka dhashay aa yimid wuxuu yidhi sheekhow ninka markuu dhinto waa ka xadiista ku soo aroortay waxaa xaas u noqonaysa dumarkiisii uu qabay haddii aynan gadaashii guursanin hadday gadaashii guursatayna dee haweeneyda kolba ninkii u dambeeyey nolosheeda unbay aakhare ay xaas u noqonaysa marka xadiiskan ilaahw ehelkiisii kuwo ka khayr badan ugu bedel macnaheedu soo maaha dumarkiisii o dhan intaad ka daadiso kuwo ka fiicfiican ishkaalkaasoo kale waan ishkaal meesha ku jira waxaa lagaga jawaabay culimmadu kaga jawaabeen khayriyadu laba dhinacba waa ka timaadaa khayriya oo maxsuusoo la taaban karo oo daati ah iyo khayriyo sifaatka u noqonaysa tan hadda laga wadana waa khayriyada sifaadka haddii dumarkiisii xuruliciin la siiyana xuruliciintaasaa laga wadaa hadday dumarkiisii noqotona dumarkiisii siday adduunyada ahaayeen lagu keeni maaye sifaadkii adduunyada iyagoon lahayn baa la keenaya soma marka maxaa ku rumoomaya dumarkiisii adduunya way ka khayr badan yihin male wasakhdii male wixii bini aadan lahaan jiray male jamaalka waa ka quruxsan yihiin wahaakada khayran min ahlihi soo ma noqonaysa marka ayr min ahliadkhilhu allow geli aljanata jannada geli waqihi ilaahu ka ilaali fitnata alqabri qabriga fitnadiisa ka ilaali wa cadaaba naari iyo naarta cadaabkeeda allow ka ilaali rawahu muslim baa wariy xadiikaas saxaabigu wuxuu yidhi waa cawf ibnu maalige markaan maqlay buu ihi nebigoo sidaa ugu ducaynayo meydka tamanaytu buui fatamanaytu an akuuna ana dalika almeyit buui meydkaasi intaasoo ducaa ku dhacday inaan noqdo ayaan tamaniyey buui oo maanta ducadaas aan helo saas w man ayib xadiidka waxaa laga qaadanayaa in meydka loo ducaynayo ducooyinka loogu ducaynayana ee nebiga ka suganna tana ka mid a ah. ducaduna waxay gelaysaa yani takbiirta ugu dambaysa horteeday gelaysa yani markii salliga lala yimaado ayaa la takbiirsanaya allahu akbar takbiirtaas kadib baa meydka loo ducaynaya marka ducadan ma'suurka ayaa loogu ducaynayaa ayib waxaa kaloo iyadana loo ducayn karaa markii la takbiirsado kadib ducadu wax alla wixii ka dambeeya salliga takbiiraadka haddaad badiso inta takbiiraadkaa u dhexeeyao dhan duca gelaysa masalan markaad salligii samaystay kadib waa takbiirsatay meydkii baad u ducaysay takbiir shanaad baad takbiirsatay tu lixaadna waad rabtaa tu toddobaadna waad rabtaa tu sagaalaadna waad rabtaa maxaa samaynay intaas maiska iska aamusnaane maya meydka ducadiisaad wadaysaintaasducada la gelinaya ayb waxaa laga faaidaysanayaa xadiid abu yacfuur can cabdilaahi bni abi awfa buu ka warinaya wuxuu yidhi shahidtuhu wa kabara calaa janaazatin arbacan waxaan goobjoog ahaa buu yihi cabdilahi bni abi awfa saxaabigaas oo janaazo afar takbirood ku takbiirsaday buu uma qaama saacatan markaasuu wakti taagnaa isagoo ducaynaya markaasaa wuxuu yidhi atarawnii kuntu okabiru hamsan waxay idinla ahayd inaan shan takbiirsan doono yani garo oo takbiirtii afraad markuu takbiirsaday oo la rabay inuu salaamo naqsado yuu muddo iska sii taagnaa oo ducaynahay intuusan weli salaamo naqsan markaasay wuxuu yidhi ma waxaad u qaadateen muddadan aan taagnaa takbiirtii afraad kadib inaan takbiir shanaad la imaan doono miya idin lahay markaasay yidhaahdeen maya markaasa wuxuu yidhi kaana yukabbiru arbacan rasuulku sal lay slam afar unbuu takbiirsan jiray marka afar buu takbiirsaday laakiin tii afraad gadaasheeda ayuu haddana duco galay soo ma marka halkaa way geli kartaa waa la ducayn karaya macna xadiikaasi bayhaqi baa soo saaray bisanadin saxiixin saas daraaddeed baa imaam nawowi shaaficiyada waxay qabaan shaaficiyada madhabka shaaficiyada ayaa waxay qabaan ducadu waa inay dhacdo takbiirta saddexaad gadaasheeda takbiirta afraad markii la sameeyana duca kama dambayn karteen waa in la salaamo naqsado alimaamu nawowi caleyh raxmatullah isagoo arrintaa radinahayabaa wuxuu yidhi ducada in lagu khaas yeelo takbiirta saddexaad gadaasheeda keliya in lagu khaas yeelo oo la yidhaahdo wixii ka dambeeya lama ducayn karayo laysa calayhi daliil buui saladaasi wax daliil ah male buu leeyahay majmuuca sharxulmuhadabka ayuu sidaa ku leeya saas ficlan waa saas bal adila ku sugan bacdaha in la ducayn karayo man wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii sallaa uu tukado calaa janaasatin janaaze markuu ku tukanayo yaquulu mid yidhaahduu ahaa nebigu sal lay wasalam allaahuma allahayo ikfir allow dhaaf lixayinaa kaanaga nool ilaah u dembi dhaaf wa mayitinaa kaanaga dhintayna u dhaaf wa shaahidinaa kaanaga goobjooggaana ilaahu u dembi dhaafee meesha jooga wa ghaa'ibinaa kaanaga maqanee goobta ka maqanna ilaahu u dembi dhaaf wa sagiirinaa kaanaga yar ilaahu u dembi dhaaf ee da'yar wa kabiirinaa kaanaga weynna ilaahu u dembi dhaaf wa dakarinaa kaanaga labka ah ee ragga ah u dembi dhaaf wa unsaana kaanaga dhadiggaana ee dumarkaana u dembi dhaaf allaahumma allahayow man axyaytahu ciddaad noolayso oo minnaa annaga naga mid a fa axyihi ilaahuu noolee cala alislaami islaamnimada korkeeda ku noole ruuxii noloy u hadhay ilaahu islaamnimada kusug oo diinta ku sug waay waman tawafaytahu cidaad oofsato disho oo minaa annaga naga midana fatawaffahu ilaahu oofso cala aliimaani iimaanka korkiisa ku oofso sida loo kala duway fiiri islaamka waa nolosha iimaanka waa dhimashada labada kelimo markay kala maqan yihiinna way isxambaaraan markay isla joogaanna islaamnimadana waxaa lagu fasiraa afcaasha daahirkae ruuxu samaynayo iimaankana waxaa lagu fasiraa qalbiga iyo hoggaansankiisa iyo rumayntiisa hoggaansanka xubnahana islaamnimaa la yidhahda hoggaansanka qalbigana iimaan baa la dhahaa waa markay isu yimaadaan labada keliya haddii ay kala maqan yihiin oo mid meel aan tii kala joogin lagu isticmaalona labadii macno baa iyadaa qaadanaysa saasaan sax allahuma allahy laa taxrimnaa ilaahu hana hoojinin oo hanaga qadinin ajrahu ajirkiisa ilaahu hanaga qadinin walaa tudilanaa hana luminin bacdahu meydkan gadaashiisana ilaahu hana luminin ajirkeesa hanaga qadin waxaa laga wadaa ajirkiisa waa dadaalka aan ku bixinay ajirkii laga heli laha laga bilaabo qabanqaabadiisa dhaqiddiisa yani diyaarintiisa kafangelintiisa aaskiisa ajir baa laga heli inoo soo socda marka ilaahu ajirkii aan ka heli lahaynna hanaga qadinin gadaashiina inta adduunka noo hadhay hana luminin oo hana baadiyen rawaahu muslim baa wariyey waalarbacatu iyo afartii kadalika waxaa wariyey axmed iyo bayhaqiyi xadiidku muslim baa wariyey buu hadda ina yidhi oo meesha ku qoran laakiin alxadiidu laysa fii saxiixi muslim xadiidku saxiixu muslim kuma jiro in saxiixu muslim loo tiiriyana waa wahmi ismoodsiis weye laba mid inuu xaafidka ka dhacayna waa dhici kartaa waqala man laa yashuu cid aan wahmiye ismuusiis ka dhicin si kasta uu caalim u yahay ma jiro saas man marka inuu xaafidku wahmigaasi ka dhacayna waa dhici kartaa ragga nusaakhda ahee kitaabka guurinayey inuu ka dhacayna waa dhici karaysaa wahmiga ismuusiidkaas xadiiskuse waa sugan yaho calaa shardi sheekayn buu ku sugan yahay siduu xaakim leeyahay dahabina ku waafaqay iyo sheekh albaani intula ayb xadiidkani waxaa kalou inoo faa'ideeyey in ducooyinkii nebigu uu ugu ducayn jiray dadka dhintay janaasadooda markuu tukanayo salaada janaasada inay noocani ka mid yahay adciyo kaloo fara badanna nebiga waa ka sugantahay salawatu rabbi wasalam caleh oo aan labadan ahayn ducooyin kaloo fara badan marka waxaa fiican adciyadaa soo aroortay uu nooc ka mid ah in meydka loogu ducayo waa sidii aan hadda soo sheegnayo waa qaababkaasoo dhan way wada bannaan yihiin kaad ka qaadataba waa tii kale wey sida fiicanna waxa weeye inta la wada barto in kolba mid la isticmaalo saas man axkaamta ku sugan khilaafu tanawuca oo dhan sida adciyadda istiftaaxa iyo siyaqu salaati cala anabiy iyo siyaqu tashahud iyo siyaqu alaadaan ama iqaamada iyo yacni in kolba qeyb lala yimaado ayaa fiican oon laga wada tegin hal marna in laysu wada keenana ma fiicno saas man sidii nebigu sal lay slam kolba qeyb uu samayn jiray saasa sunna ayib bacdu ahli ahlicilmi kutubta fiqiga qaarkood waxaa ku qoran ducooyin ay culimmada qaarkood isku hagaagaajiyeenoo aan nebiga laga soo guurinin nabiga laga soo guurin shaki male waxaa fiican ducada nebiga ka sugan in la iltizaamaa fiican bal sheikh albani caleyh ullahi wuxuu leeyahy bal actaqidu anahu waajibun cala man kana cala cilmin bima warada canhu sal l sl bal waxaan ictiqaadsanahay buuri cidda garanaysa wixii nebiga ka soo aroray oo ducooyinkii nebiga ka soo aroray xifdisan intuu ka tago inuu ducooyin culima dejiso wadaadadejiyeen ka doortaay waa khalad buu waajibku waa inuu ducooyinkii nebiga ku duceeyo salawatu rabbi waslamu caleyh ayb liannahu xiina idin waxaa looga baqayaa buui markaa isaga inay ku xaqiiqowdo korkiisa ay ku sugnaato qowlullahi tabaaraka wa tacaala atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr sooma duco wadaadejiyey iyo duca nebi maxamed ka sugan markaad tii nebiga ka sugnayd ka tagto duca wadaadejiyey aad ku doorso soo laba shay oo kale fiican maada isku bedelan shaki male saasle man marka adciyada ma'suurada ah in la iltizaama fiican xaafidku wuxuu leyahy waa ibn xajare waxay leeyihiin buu yihi culimmada qaarkood waxay dhaheen axaadiistaasi kala duwan ee ku soo aroortay ducada janaasada loo ducaynayaay waxaa lagu xambaarayaa inuu nebigu meyd kasta duco ugu ducan jiro mayd inuu duca ugu ducan jiray ka kalena duco kale ugu ducan jiray waxa la amrayna waa aslu duca ducada asal ahaanteedaa la amray laakiin duco khaasoo in la iltizaama ay waajib tahay ma jirtuu ka wada sidaana waxaa qaba culimada badankood laakiin haddana midka aad ku ducaynayso inay ma'huur tahay iyadaa saas hore aanu soo sheegnay man ayb xadiidkan waxaa kaloo ka muuqda ilmihii yaraa xataa inuu meesha ku jiro ducadan loogu duceeyey sooma laakiin bayhaqi wuxuu soo saaray aar abu hureyre inuu ka warinaya malanaya sheegaya duca khaas ku ah ilmaha hadduu meydku ilmaya oo waalidkii loo ducayno allahuma ajcal lahu faradan wa dukran aar noocaasa jira oo kitaabkan wuxuu ku yaallaa xisnu muslimka ayaad ku arkaysaa macnaha ducada janaa-is wuxuu leeyahay sheekh albani caleh raxmat sanadkiisu waa xasan laakiin waa aar yani waxa weye mawquufa in isaga la iltizaamana wuxuu leeyahay wax laazima maehe tan in loogu duceeyo ilmaha yarkaa xataa ducoodan ducadan loogu duceeyay ayaa fiican buu leeyahay maxaa yeele nebigu sal lay slm halkan uu ku darayo wasakiirina waa hadday noqoto ilmaha yar in lagu tukado waana sida fiican ilmaha yarkaa in lagu tukado waa sida fiican hadiba xataa hadduu dhicis ku dhasho marba hadduu abuurmo bini aadan u abuurmo hadduuba soo dhaca xataa haba kusoo dhacaba isagoo nooleyn ha soo dhacee in lagu tukadaa fiican haddii laga tagoo layska aasana bacdi ahlilcilmi baa qabo xadiid baa ku sugan nebiga wiilkiisii ibraahiim in la aasay isagoon lagu tukanin ilma yarhaan buu ku dhintay manaa ayb marka haddiibay noqoto ilmaha yarkaa in lagu tukado oo macnaha salaatuljanaaza lagu tukadaay ducadaa nabiga kasogon baa loogu ducaynayaa taa asarka ku timidee ilmaha khaaska kuwa haddii loogu duceeyana baas male man wax dhibaataa male ducada kadib markuu meydka loo duceeye maxaa ka dambeey marka soo in la salaamo naqsado ma qaabkee loo salaamo naqsanaya wey waxaa loo salaamo naqsanayaa laba qaab sida salaada loo salaamo naqsado oo midig inaad u salaamo naqsato haddana bidix aad u salaamo naqsato taa waad samayn kartaa waxaana ku sugan xadiidka cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi nebigu sal l wuxu yidhi cbdullahi bin mascuud alaau khilaalin kaana rasuululahi sal lay slam yafcaluhunna tarakahunna annaasu saddex arrimood oo nebigu samayn jiray dadku waa ka tageen oo maxay tahay ixdaahunna altasliimu cala aljanaaza milu tasliimi fi sala saddexdaa arrimood ee nebigu samayn jiray dadku ka tageen waxaa ka mid a janaazada in la salaamo naqsado sida salaada loo salaamo naqsadoo kale bayhaqi baa soo saaray biisnaadin xasan nawowina wuxuu leeyahy sanadkiisu waa jayid haytamina wuxuu leeyay rijaaluhu iqaat macnaha wuxuu kutusayaa marka salaada waajibka ah marka laga baxayo see loo salaamo naqsada soo midig iyo bidix maaha sidaasoo kale janaazadana waa looga salaamo naqsan karaa oo midig inta loo salaamo naqsado bidix haddana waa loo salaamo naqsan karaa way sugan tahay sidaana waxaa ku tegey xanafiyada iyo shaaficiyada iyo axmed fii riwaaya waxaa kaloo la samayn karaya hal salaamo naqsi oo dhanka midigtaa keliya lagu gaabsan karaa iyaduna waa mashruuc waxaana laga qaadanayaa xadiid abu hureyre laga warinayo wuxuu leeyahay rasuulku sal lay waslam sallaa calaa janaazatin nebigu janaazuu ku tukaday fakabara calayha arbacan afar buu nebigu ku takbiirsaday wa sallama tasliimatan waaxida hal salaamo naqsina waa salaamo naqsi daara quطni iyo xaakim baa soo saaray iyo bayhaqi cadad badan oo saxaabada ka midana way ku camal faleenoo hal takbiir hal salaama naqsi baan dhihi lahaa oo dhanka midigta ah halkaasi saxaabo badan baa ku gaabsaday waana madhabka imaamu axmed fi lmashhuuri canhu marka labadu waa banaan tahay haddaad labo salaama naqsi isku dartana waa mashruuc oo xadiis baa ku sugan haddaad hal salaama naqsiyoo midigtaa ku gaabsatana waa mashruuc oo xadiis baa ku sugan kullu dalika jaais wa madaahibtuna way kala qabtaa wa canhu radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal ly waslam qaal wuxuu wacanhu radi allahu canhu waxaa laga warinayaa canhu ay can abi hurayra radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi idaa goortii sallaytum aad tukanaysaan cala almeyiti meydka korkiisa markaad ku tukanaysaan fa akhlisuu gooni yeela lahu isaga u gooni yeela adducaaa ducada u gooni yeela u khaalis yeelo u saasi yeela man rawa waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wasaxaxa waxaana saxiiyey ibnu maaja baa wasaxaxa waxaa saxiiyey ibnu xibbaana kadalika ibnu maajahna wuu wariyey iyo bayhaqi ibnu isxaaq cancanadiisaa ku jirta oo mudalisa laakiin ibnu xibbaan dariiqiisa ayuu caddeeyey ibnu isxaaq inuu maqlay oo samaac uu caddeeyey saas daraaddeed tadliiskiisi meeshaasaan aamin kaga noqonay xadiidku marka sanadkiisu waa xasan u khaalis yeela meydka markaad ku tukanaysaan ducada laba ay culimadu ku fasiraan macno waa macnaha loo badan yahayo ducana waa duca caam ah ducana waa duca caam ah oo sidii tii hadda aan soo marnay oo kaleeto dadkao dhan loo ducaynayo allahuma akfir lixayina wamayitina wafulaanina wakada ducaamo dadka loo ducaynayo ducana waa duca khaas ku aho isaga si gooniyo loogu khaas yeelayo oo laleeyahay ilaahu hebel u dambi dhaaf oo ducadii hore oo kale ah tii hore u fiirsada maxay ahayd allahuma akfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nusulow isaga khaas ku ah sooma marka duco isaga khaas u ah u sameeya waay sidaasay u badan yihiin culimada xadiidka say ku fasirayaan bacdu ahlicilmi waxay leeyihin sida manaawi oo kaleeto iyo keyrkii waxay leeyihiin waxaa laga wadaa akhlisuu lahu ducaaa ay udcuu lahu biikhlaasin wa xuduuri qalbin si ikhlaas ku jiro iyo noo jooga ugu duceeya Ah. oo markaad meydka u ducaynaysaan qalbigana xaadir ka dhiga duca khaalis ahoo ilaahay idinka aqbalana ula imaada sidaana culimada qaar baa ku fasiray taasman marka labada macnoba way jireen ka horaana loo badanya macnaha hore markii la yidhahdo marka waxay noqonaysaa ducada guudna waa la ducaynayaa muminiinta iyo eh, ka jooga iyo ka maqan iyo kulli waa loo ducaynaya isagana duco khaasaa loo ducaynayaayo markay ugu yartaa wax kale haddaad dhihi kari weydaba allahum mxuu ahaayey eh, allaahuma adkhilhu ljannata waacibhu min annaar haddaad wax kale qaban weyda haddaa intaa ilaahu jannana gee cadaabna ka badbaadi waa majaamiicu ducaa duca oo dhan midda isku urursata ah, waa kii nabiga sal l sl xadiiskii ninkii uu ku dhihi jiray war maxaad salaadda maxaad ku ducaysataa ee uu dhihi jiray laa acrifu dandanataka walaa dandanata mucaad ah, anigu nuunuudaada iyo nuunuuda mucaad waxba ka garan mahay laakiin ilaahayna jannaan weydiistaa cadaabna waan ka magangalaa intaasubaan ugu garana markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam xawlahaa nudandin annaga laftanadu iyada un baan ag wareegnaabu rasulku sal l kama agfogin soma marka ilaahw janno gee cadaabna ka badbaadi waa majaamiicu ducaa haddaad wax kale qaban wey intaas qabo ayb an abi hurarata radi allahu canhu can nabiyi sal lay slam qaala nebigu wuxuu yidhi asricuu la degdega biljanaasati janaasada la degdega fa fain taku hadday tahay saalixatan mid wanaagsan oo khayr qabto ah hadday tahay adduunka intay joogtay ay fiicnayd oo rabbigeed ay taqaanay oo adeeci jirtay fa khayrun khayr baad tuqadimuunahaa u hormarinaysaan ilayhi xaggiis waxaad u dadejinaysaan oo usii wadaani waa khayr iyo inay adduunyadan dhaafto iyo dhibkeedo wanaaggii ilaahay u diyaariyey ay u tagto man wain taku hadday tahay siwaa daalika hadday janaasadii tahay siwaa daalika arrinkaa aan sheegnay waxaan ahayn oo maxay ah macnaha waa inayna saalixad ahayn sooma siwaa daalika kaa aan soo sheegnay waxaan ahayn hadday tahayna fa sharun shar baad tadacuunahu ka dejinaysaan can riqaabikum qoorihiinna ila luqunta idinka saaran tahay luqunta waxaad ka dejinaysaan shar baad iska dhigaysaan sharkana iska dhigiddiisa waa la dadejiyaa hadday balaayo qoorta kuugu jirto qoorta kuu saaran tahay soo ma jecli si deg dega inaad isaga riddo marka hadday macnaha shar lay tahayna sharka durba iska dhiga oo ku hubsada godkeedii hadday khayr lay tahayna waxaad kadib dhigaysaan wanaaggii ilaahay u diyaariye dadejiya laba goraba marka degdegaas ala dadajiyo waxaa la mida ah xadiidka abu saciid wuxuu yidhi nebigu sal lay slam wuxuu dhihi jiray idaa wudicat iljanaazatu faxtamalaha arijaal markii janaazada inta lasoo dhigo raggu ay qaadaan oo calaa acnaaqihim luqumaha ay saaraan iyo qooraha fain kaanat saalixatan hadday wanaagsan tahay oo naf wanaagsan ahayd janaazo wanaagsan hadday ahayd waxay odhanaysaa markaa qadimuunii qadimuunii ihormariya ihormariya idadajiya idadajiya war maxaad ii daahineysaan wayba hadlaysaaba wain kaanat hayra saalixatin haddaynan hagaagsaneenoo mid hallaysan ahayd oo rabbigeed tabaaraka wa yani caasiday qaalat liahliha dadkeedii waxay ku leedahay markaa yaa weylahaa hoogeede balaayaa allaha ku ridee ayna yadhabuuna biha xaggay la aadayaan agay u wadaan ah, xaggay u wadaan war xageedii wadaan bay leedahay yasmacu waxaa maqlaya sawtahaa codkeeda iyo dhawaaqeeda waxaa maqlaya kullu shayin shay kastaa maqlaya ila alinsaanu insaanka mooye yani jamaadaadkaa maqlaya xayawaanaadka kalaa maqlaya noolaha kalaa maqlaya laakiin bini aadamkaa laga qariyey maqalkaas ilahay baa tabaaraka wa naga qaniy walow samica alinsaanu la saciqa buu nabg sal hadduu ibni aadamku maqli lahaa qaylada ka baxayo meydkaana wuuba suuxi lahaaba waxay la mid tahay marka qabriga la geeyo oo la tumahayo qaylada ka baxaysa waa layni maqashiin lahaa baa layidhi oo nabigu sal lay slm laakiin waxaa laga baqay inaad is-aasi weydaan oo lagaba kala cararo sooma sida masaayid oo kaleeto masayda waxaa la yidhi markuu ruuxu ka dhinto jabadii uu ruuxu kaga dhintay wayba ka guuraanba isagii wixii wa isaga xarar <laughs> allahu mustacaan ma dugaan bale kuwa soomaaliya waayahan damba barsay oo ka shaqaystaa la yidhi oo u duuga ayib xadiidkaa dambe bukhaari baa wariyey axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i waxay iyaguna warinayaan can cuyeynata bni cabdiraxmaan can abiih annahu kaana fii janaasati cuhmaan ibn abdilcaas cusmaan ibn abi alcaas janaasadiisa ayuu joogay wuxuu yidhi wa kunnaa namshi mashyan khafiifan soo janaasada dadejiye lama dhihin janaasadaasaan wadnay buu yidhi markaasaa waxaan soconnay buu yidhi socod tartiib oon luudayno ah, luudayno tartiib ah wa kunnaa namshi mashyan khafiifan falaxiqanaa abuu bakra abuu ibn xaaris saxaabigii baa gadaal naga soo gaadhay buui annagoo luudayno la luudayno janaasadii fa rafaca sawtahu ushii intuu qaatay shaabuuggii yuu xoolihii janaasada waday iyo dadkii xoolahay saarnaayen buu garaacay markaasaa wuxuu yidhi laqad ra'aytuna wanaxnu maca rasuuli lahi sal lay slam narmulu ramalan ah, waxaan is aragnay buu yidhi annagoo nebiga la soconno janaaso wadna oo aan la degdegayno degdeg weliba ruclaha ku dhow ah, tilaabo dheer aan la wadno ramalka waxaa la yidhahdaa waa in tilaabadana laysku dhoweeyo lana dedejiyo waa tii xajka soma marka dawaafka saas wey macana annagoo janaaso wadno haddana la degdegayna ayaan is aragnay bui waktigii nabiga sal marka maxay tahay luudidan aad lugaha isku marmaraysaan sanadkiisu waa qawi weeye aarka alxaakim iyo dahabi iyo nawowi baa saxiixinaya oo macnaha waxa uu sugan yahay ayib sidaas daraaddeed janaazada marka la wado waa in la dedejiyo waa in he waa in la dedejiyo in lala luudo oo muxuu ahaayey tartiib sida hadda soomaalidu samayso tartiib ah maaha mashruuc ma bal waa bidc bidc wuxuu leeyahay alcalaama ibnu qayim aleh raxmat lla fi zaad ilmcaad wuxuu leeyahay waama dabiib nnaasi اlyowm khuطwatan khuطwa fabidcatu makruuhatun bui yacni tukubidda dadku ay hadda janaasada la tukubaan buu yihi hoy kolba lug qaadahayaan haddana lug qaadahayaan waa bidco makruuha ah, buui saas man oo sunada nebiga khilaafsan oo weliba mutadaminatun litashabuhi biahli lkitaabi alyahuud waxaa ku jirta buuhi tashabuh laysu ekeysiinaya ahlulkitaab oo yahuudi ah ana nebigu muxuu yihi dadejiya sooma dhin xaggee ka kedhan hala luuda mar imaam nawi caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay waitafaqa alculamaau cala istixbaabi alisraaci biljanaazi janaazada in lala degdego inay mustaxab tahay waa laysku waafaqay wey allahuma in laga baqa mooye degdegaasi inuu keeno inuu qarxo maydku ama uu isbedelo oo haddii taa laga baqayo markaasi tartiib baa loo wadaya buu le lakiin haddaan laga baqaynin waa in la dadajiyo wey man ayib adiga waxa weeyaan degdeg keenaya meydku inuu dhibaatoodo rafaadana maya luudid lala luudana maya saas man khayr lumuuri awsatuhaa saasaa loo wadaya man xadiidka daahirkiisa marka waxaa ka muuqda degdega meydka la degdega la leeyahay waa marka loo sii wado qabriga loo sii wado saasaa daahirka ka muuqda laakiin waxaa ka laasimay leeyihiin culimmo badani meydka markuu dhinto qabanqaabintiisa iyo kutukashadiisa iyo qabrigelintiisa qabanqaabadaa hore iyadan in la dedejiyo oo aan meydka la daahinin oo markay naftu ka baxdo uusan adduunka korkiisa sii joogina durba lala degdo qabriga la geliyo wa binaan calaa haada baa culimmadu waxay yidhaahdeen meydku meeshuu ku dhintay baa lagu aasi xataa hadduu dardaarmo la yidhaahdo meel heble ha la igeeyo la geyn maayo meeshuu ku dhintaa lugaas wasiyadaa iyo dardaarankaasi khalad waay leanna maxay keenaysaa qaadida la qaadaya waxay keenaysaa meydkii inuu dib dhaco dibdhacaasaana loo diidanya meeshuu ku dhintay arlada ilaahay waa isku mide meeshuu ku dhintay baa lagu aasaya meeshuu ku dhashay ha la geeyo xaggee laga keenay ya jalwe iyo kukuya laga keenay soo ma gaaladana waxay samaysaa markuu ruux ka dhinto xataa waddanka cirifkiisa ugu dambeyna ha ahaatee baabuur baa lagu qaadayaa yumbaniga lagu soo aasaya yumbani besuu ku dhashay meel kale lagu aasi maayo soo dhaqan gaalo maha marka dhaqan gaalo waay maha dhaqan isla maha si janaasada loo dedejiyo meeshuu meydku ku dhintay waa in lagu aaso xataa hadduu dardaarmo ila culimadu dardaarankaasi saxma waa la jebinaya saas man lianna waxay ka hor imaanaysaa meydka dedejiya saas man ayb muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa wariye wa canhu radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man shahida ruuxii xaadira aljanaazata janaazada xaadira oo yani la jooga xataa yusallaa ilaa lagaga tukada calayha janaazada korkeeda lagaga tukado intaa ruuxii la jooga falahu waxaa u sugnaaday qiraatun gabal ajir ah gabal ajiroo buurta uxud la eg taas man qiraadka waa juzun min ashay asalkiisuna wuxuu ka yimid dirhamka marka la qadaadiiceeyo ilan dirhamku waa nooc lacagta ka mida ah, sooma ahayn markii la googooyo la yaryareeyo qaybihiisa qayb ka mida ah qiraad la yidhahda Ah. waxaana lagu jamciyaa calaa qaraariid qaraariid waa lacagta marka la yaryareeyo qayb ka mid a qiraad la yidhahda asalku waa saas gadaal dambana waxay u isticmaaleen shay kasta oo shay gabal ka mid a gabal kasta qiraad baa la dhihi karaa saasma taqriiban waa meeshaan inaga dhahno qadaadiic soma waa qaraariid oon taxriifinay wey qadaadiicdaad maqlaysaan soma alqaraariid oon taxriifinay oo waxoogaa soomaaliyeynay weeyaan qadaadiicdu ilan waa lacagtii weynadoo la jajabiyey sooma jua marxataa yusallaa calayha ilaa lagaga tukado falahu waxaa u sugnaaday qiraatun gabal weynoo buurta u uxudlego ajira waman shahidahaa ruuxii xaadira janaazada xataa tudfana ilaa laga aaso oo godka laga geliyana falahu waxaa u sugnaaday qiraataani laba gabal ama laba qayboodoo waaweyn oo ajiruu leey qiila waxaa la yidhi wama alqiraataani labada qiraad maxay qaala wuxuu ihi milu jabalayni laba buurood wax la mido wey alcadiimayni ee waaweynaa labadii buurood ee waaweynaa wax la mido ajira wey labada qiiraad muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray weli muslim waxaa u sugnaaday xataa tuudaca ilaa laga dejiyo fi laxdi luxudka ilaa laga geliyo riwaayada hore maxay tihi xataa tudfana riwaayada muslimna maxay tihi xataa tuudaca fi laxdi marka luxudka waxay ku kala gedisan yihiin labada qiiraad waxaad ku helaysaa riwaayada muslim marka la fiiriyo inaad joogto ilaa luxudka laga geliyo carada iyadoon lagu rogin haddaad ka dhaqaaqo labadii ajir hesha riwaayadana ay isku waafaqsan yihiinna waxaa laga faaidaysanaya xataa tudfana ilaa carada lagu rogo haddaad la joogto markaa unbaad labada helaysaa soo ma marka lafdigan saxiixaynka ku yaalla baa ka xeldheer saas walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday aydan ku noqonaya min xadiidi abi hurayrata xaggii waxaa uga sugnaaday inuu nabigu yuri sal lay slam man tabica ruuxii raaca janaazata muslimin ruux muslima janaazadiisa ruuxii raaca iimaanan rumaysnaanna u raaca uu rumaysan yahay allah rumaysan yahay iyo wixii in la rumeeyo la rabay o dhan rumaysan yahay inuu ajir ka helayo rumaysan yahay inay mashruuc tahay isagoo rumaysan waxtisaaban iyo ajir doonid u raaca ajir doonid darteed qasabkiisu ma aha xishood ma aha ha lagu ammaananaha ma aha eedka cararna ma aho hebel janaasadiisiibuu ka maqnaayaan lagu dhehno lagu eedaynin maaha hadduu dana kale u tago ama hebel baad ku ballansanaydeenoo war meesha janaasadaasaan imaanahaya balniyo meesha isugu keenkeen haddaad dana kale u tagto heli mayse laakiin waxaa la yidhi iimaanan waxtisaaban waa inaad ajirdoon tahay oo niyadaadiiyo qasadkaagu ay tahay ilaahay ajir aad kaga heshid ixtisaabantusaasman ruuxiisaa u sameeya oo kaana ahaaday macahaa janaasada la jirankeedana ahaadoo la jooga xataa yusallaa ilaa lagaga tukada calayha korkeeda oo wayufraqa laga faaruqo min dafniha aaskeeda laga faaruqo ilaa intaa ruuxii la jooga fainahu isagu yarjicu wuu la soo noqoni biqiraatayni laba gabal oo waaweyn oo ajir uu la soo noqonayo kullu qiraatin gabal kastana mitlu jabali uxudin buurta uxud buu la mid yahay buurta uxud waa buurta weyn magaalada madiine ku taala buurtaasuu mid walba leeg xadiikan waxaynu ka faa'idaysanay aj janaasada raacitaankeedu inay tahay camal mashruuca oo mustaxab ah saas man in la raaco dadka raacaya waa laba kuwa aasaya ee qabriga gelinaya camalkaasi dadka uusan ka maarmin inay tagaan ayagu waa farad waa waajib kifaaiye wey waajib kifaa'iye wey dadka intooda kale inay raacaan oo ajir ka raadsadaan bay iyagu u raacayaan saas way macana oo laga qayb galo macnaha oo nebigu sal lay slam wuxuu ku sheegay xaqa uu ruuxa muslimkii ku leeyahay walaalkiisa itibaacu ljanaa'is inaad janaasadiisii aaskiisa aad ka qayb gasho ajirkaana aad ka soo hesho macnaha marka laga helayana waa markii niyadaa iyo qasadkaas loo raaco wey marka ajirka labada ajir la helayana riwaayadana sii caddaysayoo xataa yusallaa calayha wa yufraqa min dafniha aaska waa in la dhammeeyo oo caradii lagu rogo oo halkaasi markaa lagu soo kala tago ilaa intaa markaad joogta ayaad ajirka helaysa hal ajirna waxaad heli waa markaad uun salaada kula tukato sidana hadda loo badan yaho inta salaada aad ku tukatun haddaad ka hadho hal ajir baad leedahay haddaad raacdana labada ajir markaasaad soo helaysa man oo camal mashruuca oo ay tahay in laga faa'iidaysto oo waayahan dambe aad loo dayacay bay ka mid tahay hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslm